qofka inuu magangalo qofka inuu badbaado ka raadiyo qofka inuu cuskado yaa la cuskani yaa badbaado laga raadini yaa magangeli laga raadini haddii hawl odag ay ku qabatay a xaggiisa loo carari allahu waxdahu tabaaraka wa tacaala ilaahay keligii weeyaan marka allah subxaanahu wa tacaala keligii ayaa badbaado laga dooni sidoo kale waxyaabaha badbaadada laga dooni waxaa ka mid sifaatka nabiga rabbigeen subxaanahu wa tacaala sifaatka rabbigeen subxaana wa tacala uu ka mid yahay kalaamuhu almunazal uu qur-aanka ka mid yahay markuu leeyahay qofka nabigeena alai sla sl xadidka ahaa qofka haddii meel ay xanuunto meesha ayada gacanta ha saaro oo ha yidhaahda bismi illaahi alaaa maraat saddex jeer bismi illaah bismi ha yidhahdo kadibna ha yidhaahda acuudu bikalimaat illahi acuudu bikalimaati illaahi taamaat min shari maa ajidu oo uxaadir toddoba jeer ha yidhaahdo marka waxa la maxay tahay acuudu bikalimaati illaahi taamaat min shari maa ajidu oo uxaadir marka ilaahay subxaana wa tacala sifaadkiisa isagay ka mid yihiin rabbigeen subxana wa tacala marka waa la magangeli karaa waaya kitaabu listicaadati magangel ama magangeli la magangelo ayuu kitaabkan u kitaab yahay ilahay baa la magangeli iyo wixii ilaahay una faray in la magangelo subxaana wa tacaala oo sifaadkiisa iyo baryadiisa ayuu ka mid tahay baabka koobaad waa xadiidka wuxuu ka bilaabanaya shan kun afar boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadiid xasana qaala alimam nasac abarna abu cabdiraxmaan qaala ibnu sini weyaan ahbarana waa xerowgii abu cabdiramaan anasai ayaa wuxuu le ahbarna abu cabdiraxmaan axmed bn shucayb annasaa-i raxima llah jamiic qaala amba'ana camr ibn cali fallaas qaala xaddaana abu caasim addaxaak ibn makhlad weeyaane qaalu xadaana ibn abi dib waa moxamed ibn cbdirxman ibn abi dib qaala wuxuu yhi xadaanii asiid ibn asiid almadani asiid ibnu asiid ibnu abi asiid almadani can mucaadi bn cabdilaah aljuhani اlmadani can abihi abihiis oo ah cabdulaahi ibnu khubayb almadani aljuhani waa saxaabi jaliilah radia allahu canhu arda waraxima allahu jamiica ruwaat qaala wuxuu yidhi saxaabigaas asaabanaa waxaa nagu dhacay dashun xays ama shuuc xayska caadiga ah oo marka roobka tiixtiixa ah ayaa xays la yidhaahaa sidoo kale dadka qaar waxay yidhahan shuuc shuuc yani roobaa nagu shuuciyey saas noo dhahan marka waa roobka yaroo khafiifka ah oon aad u qoynayn xagaayadana waa la mid noqon kartaa asaabana tashun xagaaya amaba xays amaba shuuc ayaa muxuu ahaa na asiibay iyo dulmatun mugdi waa habeennimo sida muuqato fantadarnaa waxaan sugnay rasuula rasul kale ayaan sugnay sal slm liyusalli bina inuu na dujiyo uma kadibna dakara wuxuu sheegay kalaaman hadal macnaahu macnihiis u yahay uu sheegay fakharaja waxaa soo baxay rasu rasulka ayaa soo baxay salى اllahu عalayhi waalihi wasalam liyusalii bina inuu na dujiyo faqaala kadibna wuxuu yihi qul waxaad tihahdaa faqaala wuxuu yihi marka qul dhah yaasaa la dhihi marka qul yaa la dhihi waxaa la dhihi cabdullaahi ibnu khubayb aljuhani اlmadani ayaa la dhihi saxaabigaas ayaa waxaa nabigu wuxuu ku yihi qul dhah faqultu waxaan ihi maa aqulu maxaan dhaha qaala wuxuu yihi qul waxaad tihahdaa huwa shaniga allahu alla weyne axadun waa keligii qul wallo akhri weeyaan xiina goorta igo iyo labada la magangalo oo ilaahay lagu magangalo waa suurat اlfalaq iyo suurat اnnaas xiina goortumsi aad galabaysanaysaan iyo waxuna tusbix xilligaad waa bariisanaysaa alaaan saddex jeer akhri oo ku dhawaaq weyaan yakfiika kula shay qirada ayada waay kaa kaafinaysaa yakfiika waxay kaa kaafinaysaa ay alqira'a haadihi aw alqowl amaba suuradaha iyaga ah kula shayin shay la arkay kaa kaafinayaan saasuu nabig le sala allahu alay slm lidalika adkaaru الصabax wa adkaaru اlmasa marka la akrini khaasatan in muxuu aha labadaas saddex saddex la akriyo bacd alfajr iyo bacd almaqrib bacd asr haduu yahayna kolleyba marka ayay culamada ka qaataan marka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa oo suuraة اlikhlaas iyo suuraة اlfalq iyo suura naas birabi alaq iyo birabbi naas iyo qulhuwalla saa u taqaanaan saddexdaas in qofka uu galabtina akhriyo saddex saddex jeer subaxdina akhriyo saddex saddex jeer nabigan wuxuu ku sheegay sal alla ly slam inay wax kasta ay kaaga filan yihin waxay kaaga filan yihiin shar iyo shayطaan insi iyo mid jinni iyo waswaas iyo khanaas iyo wax muxuu ahaa guura iyo wax kalaha iyo bel oo dhan iyo sun oo dhan aad ilaahay kaaga kaafina subxaana wa tacaala laakiin waa inaad qalbi laahi oo maqan aadan ku akrinin qalbi jooga oo macnaheeda la socda iyo carab isla socda iyo rumayn aad rumaysan tahay inay hawsha ayada ah oo hadda nabigan uu sheegay aad ka heli inaad la imaad waa markaasay wax walba kaaga finlaanayaan sidaa weeyaan waaya xadiidka shan kun afar boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas abarna ama ah, waxaa saxiixulisnaada qaala akhbarna yunis ibn cabdilacla qala xadana ibn wahb cabdilaahi qaala akhbarnii xafs ibn بن can zayd ibn بن can mucaad ibn cabdilahi bni khubayb can abi abi cabdilahi bni khubayb radi allah an arda qala wuxu ui kuntu waxaan ahay maca rasul rasulka ayaana jiri sal slm fii ariiqi makata magaalada maka ama jidka maka loo mara ayaan ku sugnaa fa asabtu waxaan haleelay oon helay khulwatan gooniqosho min rasul rasuulka al sal slm aan ugu guulaystay oo nabigeenna calayh slat slaam inaan si gooni u helo oon ula ku guulaystay oo nasiibkaas ayaan helay radi allah an arda saas ayuu leeyahay fadanawtu min waan usoo dhawaaday faqaala kadib wuxuu yihi qul waxaad tidhahdaa qul ah weyaan faqultu waxaan ihi ma aqulu maxaan dhaha qaala wuxuu yihi qul dhah qultu waxaan ihi ma aqulu maxaan dhahaa qaala wuxuu yidhi qul acuudu birabbi اlfalaq xataa khatama iloo ka dhameeyo uma kadibna qaala wuxuu yidhi wuxuu akhriyey qul acuudu birabbi اnnaas xataa khatama ilaa u ka akhriyo qaala wuxuu yidhi kadibna nabigeena sal slm maa tacawada ma magangala annaasu dadka biafdala minhumaa labadooda wax ka fadli badan dadka ilaahay kuma magangalaan oo akhrinta ay akhriyaan suurat alfalaq iyo suurat annaas wax ilaahay lagu magangalo wax ugu fiican waata ayada wey duca kastood akhriso waxaa ka baliiqsan oo ka haydheer ood ilaahay ku magangal lahayd inaad suurat اlikhlaas cafwan suurat falaq iyo suurat annaas aad akhriso nabigan ayaa cadayna sala allahu alayhi waali wasalam xadiis shan kun afar boqol qala imam bna maxamed ibn cali qala xadana acnabi wa cabdilahi bn mslm weyaane can cabdilcaziiz ibn moxamed darawardi can cabdilahi bn sulayman alaslami can mucaad ibn cabdilaahi bn khubayb can abihi abis cbdilahi bn khubayb radi an arda can uqbat bn camr juhani marka hore toos isagaa nabiga uu warinayey haddana saxaabi kale ka wariyey waxaa laga yaaba inuu saxaabi ka wariy kadib nabigeena mar labaad qala wuxu yidhi bayna goor ana aniga aquudu aan wado oon hogaamini birasulah rasulka sal slm raailatahu gaadiidkiisa fii aswati dulaan oo mxuuaha gaadiidka nabiga u saarnaa ayaan hogaankiisa hayey id qaala wuxuu yidhi waa fujaa'iyadii yaa cuba cuqbow ibnu caamir juhni wa qul waxaad tidhahdaa hadalka soo socda fastamactu qul dhah fastamactu waan dhegeystay uma kadibna qaala wuxuu yidhi istamactu maxay tahay waan sugay wa oo wixii aad nabiga inaan dhaha aad ifanaayey ayaan u dheg raariciyey uma kadib qal wuxu ya cuqbat cuqba qul dhah fastamactu waan dhegaystay oo udhag raadiciyey wixii ayaan sugi faqaalaha aalia mar saddexaad ayuu hadalkaa yidhi oo qul yaa cuqbat qul faqultu waxaan idhi maa aqulu maxaan dhahaa faqal wuxuu yidhi qul huwa allaahu axad faqara'a suura suurada ayuu akhriyey qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad uma kadibna qul waxaad tihahdaa nabi allow huwa شhaأniga wuxuu yahay allaahu alla weyne axadu waa keligii allaahu alla weyne aلsamadu waa kan xaajayooyinka dhan loola qasdo asamad magacaas magac aad weyn waa asamad wax kasta oo kugu taagan cidda ad ula qasti ay isaga baa loo qasti cid kale abadan alsamad lam yelid isaga wax muusan dhalin walam yuulad lamana dhalin abadan lam yelid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad cid isaga kufu ah amaba la barbar dhiga ama lala jimeeyo amaba xataa lagu miseeyo ma lahan rabbiga subxana wa tacala qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad kow taas waa midda koobaad kadibna uma qara wuxuu akhriyay qul acuudu birabbi اlfalaq qul waxaa tira nabi allow acuudu waxaan maangeli birabbi اlfalaqi subaxa dilaaci oo dhambalmi rabbigiisa ayaan maangelay qul acuudu birabbi اlfalaq maxaan ka maangelay min shari maa khalaq wax kasta uu asaga u abuuray oo shar ah mid adduuniya mid aakhiraba isaan ka maangeli wa min shari haasiqin idaa waqab wa min shari haasiqin mid kasta oo habeen guuro idaa waqab markii min shari nafaathaati fi اlcuqad iyo kuwa wax gugunto kadibna afuufo oo sixirka iyo wix lamidka ah la imaado shartooda ayaan kaa maangeli wa min shari النفاثاaت في الcqد ومiن شhaر xاaسidi إdaa xasد mid kastoo xaasid ah marka xasidnimadiisa wuxuu keenay uu ku dhaqaaqo oo xasadka uu mxuu ah ku tallaabo qaado shartiisa ayaan kaa maangelay wajeedaan waa wax aad u weyn dadka wax sahlanaya iskaga qaadanayaan wax walbay kuu koobi kow taasna wuu akhriyey wa qara'tu macahu waan la akhri marka uma qara'a qul acuudu birabbi الفلq wa qara'tu macahu waan la akhriyey xataa khatama inuu ka dhamaystiro uma qara wuxuu akhriyey qul acuudu qul waxaa tirahda acuudu waxaan gala birabbi الnaas dadkao dhan rabbigooda ayaan mangelaya qul acuudu birabbi الnaas maliki الnaas dadka boqorkooda ayaan mangeli liman milku اlyowma lilaahi اlwaaxid اlqahaar ilaahi الnaas macbuudka dadka ay caabudaan oo ilaahaygooda ah ayaan mangeli intaas oo ilaahay subxaanaه wa tacaala boqortooyadiisii iyo cibaadadii la caabudayo oo lagu tilmaamaba ilaahinimadiisi iyo rabbinimadiisi iyo khalqigii lagu tilmaamay intaas ayada ah maxaa laga magangelayaa birabbi الnaas malik الnaas ilaahi الnaas min shari alwaswaasi اlkhannaas min shari اlwaswaas kan wax waswaasiye shartiisa ayaan ka magangeli alkhannaas ee gambashada iyo dhuumashada badan alladii kaasoo yuwaswisu waswaasiyo fii suduuri الnaas dadka qalbigooda iyo xabadkooda waswaasiye min aljinati ka ahaaday jini iyo wاnnaas dad xaggood ka ahaaday weeyaan saas ayuu rabbigeen subxaanaه wa tacaala inaan ku magangelno ayuu u soo dejiyey nabigeenna amar uu ku bixiyey salى اllahu عalayhi wa aalihi wa صaxaabatihi wasalam kow faqara'tu macahu waan la akhriyay xataa khatama inuu ka dhamaystiro uma intaa kadibna qaala wuxuu yih rasulkan sal slm maa tacawada ma magangala bimilihina iyagoo kale axadun qof wax maanta ad ilaahay ku magangasho oo suuraة اlkhlaas oo qul huwala iyo suuraة اlfalq oo birab falqa iyo suuraة الnaas oo suurat qul acdu rabi الnaasa wax ba ayada lamid ah oo ilaahay lagu magangala ma jiraan weeyaan saas ayuu nabigeena cadayna sal allahu alayh ali waslm waxaana cad in nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa noo imaan doontaan fila insha allah tabaaraka watacaala in nabigeena marka la sixray calayhi salaatu wasalaam jibriil iyo mikaa'iil oo suurad dad iska soo dhigay ay nabigeenna u keeneen suwartan oo isweydiiyeen nabiga muxuu ahaay midna horuu ka fariistay midna gadaaluu ka fariistay markaas oo isweydiy war ninka maxaa ku dhacay nabiga loola jeeda alayhi salatu wasalaam maطbuub kama fii saxiix muslim waa sixran yahay man abahu labid bn lacam yaa waxaa sixray labid bn lacam bima abahu muxuu ku sixray markaasoo fii mishtin wa mushaatatin tin iyo waxaa weeyaan shallo ama se qof laisdhexgeliyey ayaa waxaa weeyaan uu ku sixray intuu ku riday ceel fulaan ayuu ku riday kadibna dawadi maxay noqotay in lasoo bixi tii ayad ahayd waxaa weeyaan nabigeena calayi slat slam suurat اlikhlaas iyo suurat اlfalq iyo suurat الnaas la baro oo waxaa weyaan ilaahay ku mangal la yidhaahdo weyaan waaya waaya marka sidaa wey marka suuradda wax ilaahay lagu mangalo oo iyada la mid ah ma jirta ayuu nabigeena cadayna salى اllahu alayhi waali wasalam xadiidka shan kun afar boqol iyo waxaan ka yarnasanaynaa fiqigii aad kaala gaydeen hadda muxuu ahaa kitaabkan kitab alisticaada mangal iyo alla inaadna badbaadiye mxuu ahay duca iyo hawlahaasa la aadi marka dhankaasaan la socona la socda an kun afar boqol iyo ko iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai tal abarna midda kale munaasabada ku jirta kitaab alqada adaab alqudaat marka ka soo baxnay qadaaga waxyaabaha nabigeen uu sheegay waa alah sl slam inay qudaadda dham saddex bas yihiinba mid ahlujanno u yahay labana ahlunaar ay yihiin saddex weyaan saddex dooda laba ay ahlunaar yihiin midna uu ahlujanno ya marka inaad ilaahay kaa badbaadiyo haddii aad qaadi noqonaysa ood waxaa baabka dhexdhexaadinaysa kuwa naarta gale aad ilaahay kaa badbaadiyo taana munaasabada waa ku jirtaa meesha lasooda oo baabka hor iyo baabkan munaasabada ka dhexaysa taas iyada waa la dhihi karaa say culimada sheegeen xadiis shan kun afar boqol iyo kow iyo soddonaad xadii saxiix qaala limamu nasa'i akhbarna cutmaan ibnu xakiim alawdi qaala xadathana khaalid ibnu ibnu makhlad albajali mowlaahum qaala xadathanii cabdullahi ibnu sulayman alaslami can mucaad ibni cabdillahi ibni khubayb oo saxaabiga jari yani horaan xadiid kor waxaan dhahnay naam saxiix ba mucaad ibnu cabdillahi ibnu khubayb kii aan dhahnay riwaayat saxaabiyin aan saxaabiyin ma ee ninka la yidhaahdo khubayb ma ahan cabdullaahi ibnu khubayb ayaa marna abihi ka wariyey marna cuqba ibnu caamir aljuhani ayuu ka wariyey saalso xadiidka afar kun shan kun afar boqol iyo soddonaad saas ayaa muxuu ahaa sida saacta saa weeyaan xadiidka can mucaadi bn cabdillaahi ibni khubayb can cuqbata ibni caamir juhani qaala wuxuu yidhi cuqba qaala li rasul rasulka wuxuu igu yidhi sal slm qul dhah qultu waxaan ihi wama aqulu maxaan dhaha qala wuxuu yihi qul huwa allahu axad qul acuudu birabbi اlfalq qul acuudu birabbi الnaas akhri weeyaan faqara'ahuna rasul rasulka uu akhri sal slm saddexdii suuradoodba uma kadibna qaala wuxuu yidhi lam yatacawad الnaas dadka ma magangalaan oo kuma magangalaan ilaahay subxana wataala bimilihina iyagoo kale aw amaba laa yatacawadu الnaasu dadka ma magangalaan bimilihina iyagoo kale waa isku mid xadis shan kun afar boqol iyo saddex iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala imam na maxamed ibnu khaalid asulami qala xadadana waliid muslim alqurashi qala xadadana abu camr abu camr waxaa weeyaan eben abu camr maalinka awsaaci weyaan waa imaamkaa taqaaneen cabdiraxman bin camr awsaaci wa waa noo gabaday mujdan can yaxya ibn abi kahiir طaai mawlaahum can muxamed ibn ibrahim ibn xaari ataymi alqurashi qaala xadaana ahbaranii abu cabdilaahi almadani maqbuul weyaan ana ibna caabis ibnu caabis waxaa kaloo la yihahdaa abu cabisna waa la yihahdaa ibnu caabisna waa la yihahdaa abu caabisna waa la yihahda aljuhani waa saxaabi jaliila radia allahu ta akbar wuxuu sheegay ana rasul rasulka sal slm qaala lahu inuu ku yidhi yaa bna caabis ina caabisow alaa adulka ma ku tusiya aw amaba qaal wuxuu yidhahda akhbirka miyaan kuu sheega biafdala maa shaykan ugu fadli badan yatacawadu bihi lmutacawiduun kuwa mangeliyada raadsado iyo badbaado raadsada ay ka badbaad ay mxuu ahay ku umangel raadsadaan yatacawadu ay mxuu ahay mangelaan bihi isaga almutacawiduuna kuwa mangelo kuwa mangelyo iyo badbaado iyo raadsado shayka ugu fiican ama meesha ugu fiican ama arrinka ugu fiican oo mangelyo ka doontaan makuu sheega qaal wuxuu yidhi balaa ya rasul rasulka allow inaad isheg iska dhaafe isheeg oo isheeg oo isheeg qaala wuxuu yidhi qul huwa allahu qul acuudu birabbi اlfalq waqul acuudu birabbi الnaas haatayni suuratayn labadaa suuradood ayuu nabigeena ala sl slam akhriyey alayhi salatu slam shan kun iyo afar boqol iyo soddon saddex xadiiska wa xadis sahil isnaada qaala alimam nas akhbarna camr ibn cuثmaan الqurashi mowlaahum qala xaddaثna baqiy ibn waliid axaadiiثu baqiya laysat naqiy laysat naqiya fakun minha calى taqiya qala xadaثna baxayr baxayr ibn sacd an khaalid ibn macdaan alkilaaci can jubayr nufayr alxadrami can cqbata bn camir aljuhani qala wuxu cuqba uhdiyat lilnabiy nabiga waxaa loo soo hadiyey baqlatun baqal shahbaau ee cadaan iyo madow midab isku jiro lah laakiin cadaanka u badan maxaan dhigi karnaa marka laba midab isku jiro cadaanka u badan madow iyo casaan iyo cadaan waa iska aamuseen raggi farakibahaa nabigu u kor ala sl slam faakhada cuqbatu cuqba kadibna wuxuu gudagalay yaquudaha inuu hogaamiye bihi nabigu ku hogaamiye sal slm oo muxuu aha baqashi uu la wado faqala rasul ui sl slm licuqbata wuxuu ku yihi iqra akhri waa qulti oo kale un qaala wuxuu yidhi riwaayadda qaar waxay ku wariyeen bilmacna amaba laftirkiisaaba marka qaar macno ku wariyey iqra iyo qul waa isku mid un qaala wuxuu yidhi wamaa aqra'u ya rasul rasulka maxaan akhriyaa qaala wuxuu yidhi sal slm iqra akhri qul acuudu birabbi اlfalq min shari ma khalq aacada uu soo celiyay calaya xataa qara'tuha ilaa aan ka akhriyo ama ka xifdiyo facarafa wuxuu gartay ani aniga lam afrax biha inaan jiddan aad ugu farxin waxyaaba waxaa jirta marka lagu hadiyey aad aad ula dhacayni haddii qof warkaal kaal hadiyan kusiina aad tirahdo ood boqol shilin marka hadiyad usiisa maku farxa ma ku farxay lakin warkaal kaal hadiyan ku hadiyaad tirahdo oo muxuu ahaa khamiis iyo cimaamad iyo koofiyad iyo saacad iyo telefoon iyo okiyaalo iyo adduun a iskugu darto ya jidka ayaa muxuu aha la wareegay si kastoo dhaqaalo u haysta si kasta oo daqaalo u haysto waxaa weyaan waxyaabaas magto cajiib akhyaarta qaar waxaan kamadli jirna markaad meelaha tuulooyinka iyo dadka waalidka iyo aad u tagto kaashka aad wada bes haku isku halayn markaad tagto waxa la cuna oo yaro macaan iyo wax la labisto oo qurxan iyo walow lacag yarb ha noqdeen waxa laga yab inaad dhowr milyan u wada waalidka waxba uma tarays waxaana weyn umaarkay qofku khaasatan dadka weyn waalidiinta waxaa aad waxaas muuqda midda kale meel fogaad ka imaadday halkaad ka orday nairobiad ka orday tuulooyinkaa tagtee kadibna lacag malaayiin aduq jeeb kugu shubtay waad iska noqotay odagana de ka labisanaya mugta halon buu kusi iibsani iska taqaanaan kadibna waxay leeyin warkaar qabahan inta ogaanta u waalidkiisu u imaaday xitaa mara xataa u keeni waay ma garateen adi xataa waxay kuu noqonaysaa waxaad isku bariyesh <laughs> ay kuu noqoni marka calcumuum waxaan kala jeedaa yacni ninkii suuraddii loo sheegay nin wax weyn la sii malaha wuuu suga suurad dheeroo baqaroo kale miya aday aad uguma farxin o waxaa ka dambeeya marka adla yaabaysa nabigeen uu ku sameeyey ama uu sheegay alayhi salaa slaam macnaheeduusan ogeyn mogta adi qof haddii aad dahab iyo bulokaati kale aqooni oo dahab aad ugu shubta maxuu bagga una u haysta inuu bulokaati yahay ya mogta ma abadan haddii hal kiilo oo bulokaatoo dahab ugu shubta ood u haysta ina bulokaati u yahay farxad ma jirto laakiin dahab hadduu yahay halkaas kiila ka warrama ya ya rabbi amaala ka dhee waaya o facarafuu wuxuu ogaaday marka anii aniga lama afrax biha inaan ku farxin jiddan aad inaan ugu arin on wax weyn aan yani sidii la rabay inaan ugu farxin qaala wuxuu yidhi lacalaka waxaad mudan tahay tahaawanta biha inaad fuudaysatay ayaad mudanta famaa qumtu yacni bimiliha famaa qumtu lama aanan lama istaagin yacni bimiliha iyadoo kale iyadoo kale wanaagga aad ka helay waxaa weeyaan hadalka nabigu yii waad fudaysatay hadalka asaga ah iyo suuradda lisi wax lamid weliga lama kicin ayuu kala jeedaa saasaan umayna wallah aclam <coughs> shan kun afar boqol iyo saddex iyo afartan waa xadis saxiixa qaala alimaam nas bna moxamed muusa ibnu xisaam tirmidi qaala anbana abu samat waxamaade can sufyaan athawri weeyaane can mucaawiya ibn salix axadrami weyaane can cabdiraxmaan ibn jubayr ibn nufayr weyaane can abihi abi sajuri nufayr alxadrami weyaane can cuqbata camr juhani anahu cuqba sa'ala wuxuu weydiye rasul rasulka sal slm can macwadatayn labada ilah lagu mangalo oo suurat اlfalq i suurat اnnaas ayuu weydiiyey qaala wuxuu yihi cuqba faamana rasuullah nabiga alla ayaa waxaa weeyaan noogu imaam noqday bihima ayaga fii salaati اlkhadaad salaad subax yacni labada suuradood booska ay joogaan weyninkooda nabigeena alayh sl slam ragcan wuxuu ku tukaday suurat falaq ragcan wuxuu ku tukaday suurat الnaas amaba labadii mar labaad soo celiyo intuu jimleeyey waa suuragal labada wallahu aclam waana hadda xukunka wax isbedela weyne ma lahan ko xadidka shan kun afar boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadid saxiixa qaala alimam nas akhbarna moxamed ibn bashar wabundari qala xadana cbdiraxman mahdi waa imaamki qaala xadaثana mucaawiyat ibn salix can calaa ibn xaarث alxadrami an makxuul aلshami weyn an cuqbata bn camr aljuhani ana rasul sl sl qala wuxuu aqri bihima labadaa suuradood fii salaati subx salaad subax ayuu ku akhriyey xadiidka shan kun afar boqol iyo lix soddonad xadis saxiix qala imam nasaci akhbarna axmed axmed ibnu camr masri qaala anbahana ibn hab cabdillahi almasri wa isna qaala akhbaranii mucaawiya ibn saalix can ibn xaari wa huwa alcalaa weeyaane can qaasim ibn cabdiraxmaan ashaami mowla mucaawiya ibn abi sufyaan weeyaane radia allahu canhu ardah waraxim allah jamica ruwaat can cuqbata bn camir aljuhani radi la an arda qala wuxu yihi cuqba kuntu waxaan ahaa aquudu mid hogaamiyo birasuli rasul ka sal sl fi safari safar ayaan gaadiid la waday waa baqashaan soo marnay faqala rasul uu yh sal sl ya cuqbat cuqbow alaw ucallimuka muka bara khayra suuratayni laba suurata kuwa ugu khayrka badan oo quri'ata la akhriyey ay fi tacawud weeyaan xagga magangalka la magangala waa laakiin suurat lfaatixa ka fadli badan suurat likhlaasa ka fadli badan soo ma garan laakiin xagga tacawudka ilaahay in lagu magangalo suuradaha ugu fadliga badan waa labada suuradood sidaa weyaan haddii lagu daro suurat likhlaasna waaba kasii cajaaib badanta facallamanii wuxuu baray rasulka sal slm qul acuudu birabbi اlfalq iyo waqul acuudu birabbi الnaas ayuu baray falam yaranii imuusan arkin surartu inaan ku farxay biha surartu in farx geliyey bihim ayaga jiddan aad in farxad ay geliyeen umaasan aad umuusan qaadanin surirtu bihima falamaa goorti nazla uu soo degelay salaad subax sala wuu tukaday bihima labadooda salaad subi ayuu ku tukaday linaas ayuu ku tukaday falama goorta nazla uusoo degelay salaad subi salaad sub uusoo baxay salla wuu tukaday bihima labada suuradood salaata subx ayuu ku tukaday linaas dadka ayuu ku dejiyey oo imaamku ku noqday sal slm falama goorta faraqa uu ka baxay rasul sal sl min salaad salaadii iltafata ilay anuu isoo eegay isoo fiiriyey sal slm faqala wuxu yh cubatu cuqbow kayfa ra'ayta siaad u aragtaa marka labada suuradood dadki dhan iyo salaadii aad u jeeday jamaacad lagu bixiyey say kula ta marka mufudadka kula qabta oo farxaddi meesha ay kaa joogtaa mise hadda waad ku farxday saasuu nabigana ku yidhi calayhi sala slam xadidka shan kun afar boqol iyo sideed ama toddoba iyo soddonaad waa xadid xasan isnaad ah qaala alimamna salat abna maxamed bin khaalid qaala xadana alwaliid waliid ibnu muslim weeyaan qaala xadaanii ibnu jaabir ibnu jaabir cabdiraxman ibn yaziid ibnu jaabir ka waa awowgii noqona markaas cabdiraxmaan ibnu yaziid ibnu jaabir alsdi weeyaan alsdi an qaasim qaasim maxaa idin qoran hmm, ibn cabdiraxmaan w maxaa idin qoran ragga kale abi miyaa ku qoran adigana ya aami w qasim abdiraman aami wa h qasim ibn cabdiraman aami wa abi maaha an cuqbata bn caamir awkaada maaa ku dhacay mise tuka nusko kalaad haysta nuskadii hormiya ad haysan jirta marka caawa laga caawa horta goolkaa kaa galo nacam can cuqbata bni caamirin aljuhani qala wuxu yihi cuqba bayna goor aqudu aan hogaaminaa birasul rasulka sal slm fii naqabin dhawaati naqabka waxaa weeyaan waa buurta labada buurood jidka u dhexeeya takad waa noqon kartaa takad lakin waa laga bixi laakiin laba jid mxuu ahaa labada burood jidka yar udhexeeyo maxaa la yihahdaa haddii hadda magaalada joogi laha maa la hilaha luq luqa la dhihi laakiin markii buur ay noqoto maxaa la dhihi dhawaati saa weyaan waa yahay kadibna kuntu waxaan ahaa aquudu mid hogaamiyo birasuul rasulk sal slam fii naqabin jid laba burood udhexeeyo dhawaati weeyaane fii tilka min tilka annuqaab mise niqaab baa idin qoran bidami wala b anniqaab buurahaas jidadka labada buura dhexdoo mara jid ka mid a ayuu nabigeenna aan ku hogaaminayo gaadiidkiisaan ku hogaaminay id qaala wuxuu yidhi alaa tarkab alaa tarkabu miyaadan korayin yaa cuqbata cuqbow oo gaadiidkaan saarmaad ila fushid fa ajlaltu waxaan weyneeyey rasuullahi ayaan weyneeyey sala allahu aleh wasalam kow ayaan weyneeyey aan arkaba inaan fuulo markaba rasu rasulka sal slm gaadiidka iran ayaan weyneeyey waa ila weynaatay arrinkaas culays ila noqday uma kadibna qaal wuxuu idhaha tarkaw tarkaw miyaadan korayn cubat cuqbow faashfaqtu waxaan ka baqay an yakuuna inuu ahaada diidmada macsiyatan macsiya oo hadalka aan muxuu aha aan ka diiday fanazla wuu soo degay rasulka sl slm warakibtu kadibna waan koray hunayhatan kisto ayaan koray koritaan maaha ugu degay waxaa la yihahdaa atacaaqub in lagu kalaytamo oo kalkan qofka fuula ilaa mxu toban kilomitr mxu saarnaani adik hakada mataqaanaa ghaswo iyo dulaan nooca loo yaqaano ya ghaswa daat riqaac ayaa saas ahayd sidoo kale waxaa weeyaan ghasawaad kaloo noocaasna way jireen warakibtu waxaan koray hunayta xogaho wanazltu waan degay warakib rasul nabig lagu koray sal sl uma kadib qaal wuxuu yidhi alaa ucallimakum uku bara suuratayn laba suuradood oo min khayri suuratay suuratayni laba suura kan ugu khayr badan oo qara'a ay akhriyaan bihima ayaga annaas dadka ay fi tacawud saas yaa weligiin imaamina fa aqra'anii markaasuu ii akhriyey qul acuudu birabbi اlfalq qul acuudu birabbi الnaas waqul acuudu birabbi الnaas fauqiimat salaatu salaada ee alla aqime fataqadama wuu hormaray rasulka sal slm faqara'a bihima wuu akhriyey uma kadibna mara bi uu isoo maray faqala wuxu kayfa ra'ayta ya cuqba ibna caamir cuqba ina caamirow seed u aragta aqra'u bihima iqra' bihimada kulamaa nimta waqumta iqra akhri bihima labadaa suuradood akhri kulamaa qumta mar alla markaad kacdo nimta aad hurado iyo qumta aad soo kacdo saasuu nabigena sal slm yani galabta iyo iyo subaxdun bay u badan tahay wallah aclam xadii afar kun shan boqol iyo sideedii soddonaad waa xadii xasan saxiix qaala alimam qtay bn sacid qala xadana lays bn sacd almasri can bni cajlaan wamaxamedi can saciid ibn abi saciid almaqburiy can cuqbat bn caamir juhaniy qaala wuxuu yihi cuqba kuntu waxaanay amshi mid socda maca rasu rasuulka all jirkiisa sal slm ayaan ahaa faqaalu ya cqbat cqbow qul waxaad tidhahdaa yani ah faqultu waxaan ihi maa aquulu maxaan dhaha ya rasul rasulka allow fasakata cani iga aamusa kadib qaala wuxuu yidhi ya cqbat cqbow qul ah qultu waxaan idhi maada aquulu ya rasul rasulka allow maxaan dhahaa fasakata wuu iga aamusa cani xaggayga faqultu waxaan idhi allaahuma aleu urdudhu calaya ii soo celi yani mar kale inuu muxuu aha yihahda dhah ilaahu ii soo celi yani khayrka isagooda ii soo wada nabigeena sal slam inaad igaarsiiyo ilahay waafaji du ayuu galay waxyaaba duca lagu helaa jira moogta kow allahuma urdadhu calaya inaad saas yidhaahdo ood ii sheega ilahay ugu soo faqaalu ya cuqbat cuqba qul qultu waxaan ihi wama aqulu maxaan ya rasul rasulka allow faqaala wuxuu yidhi qul acuudu birabbi اlfalaq faqara'ta waan akhriyey xataa ataytu ilaa aan ka gaaray ilaa akhiriha dhammaadkeeda uma kadib qal wu qul waxaa tirahdaa qultu waxaan ihi wama aqulu waxaan ya rasul rasulka allow qaala wuxuu yidhi qul waxaad tirahdaa acuudu birabbi اnnaas faqara'tuha waan akhriy xataa ataytu calaa akhiriha ilaa gabagabadeeda aan ka gaaro uma kadibna qala rasul wuxu yiri sal slam cinda dalika markay xaaladda dhacday oo labada suuradood aan ka daba akhriyey ilaa aan ka gebagabeey ayaa wuxuu yidhi ma sa'ala saa'ilu bimiliha wala stacaada mustaciidu bimiliha maa sa'ala allama weydiiso saa'ilun mid wax weydiiso bimiliha iyadoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala in suurat اlikhlaas suurat اlfalq iyo suurat الnaas suaalaha ilaahay la weydiisana oo inaad ilaahay wa ka badbaadiyo inuu mxuu ahaa shartaa ka qabto inuu saa yeelo yani oo ilaahay lagu barya labada suuradood su-aal lamida ah ma jirto weyan iyadoo kale saas ayuu nabig sal slm wala stacaada mid mangala mustaciidun mid mangala bimilihimaa iyagoo kale labada suuradoodoo kale sida ilahay looma mangalo duco kaloo looma mangalo ma jirto weyaan waayo xadiidka meesha marka waxaa weeyaan muxuu nabigeena alayh slat slaam qul Ah, kadibna u amusa mar labaad hor hadii uu ka amusi maxayt xag mas ku jirto ma taqaanaan ha si inuu diyaar garoob maskaxdii aad u soo arooriya tan labaadna ahamiyadeeda eh, ha culayska ay leedahay labada nin ood ka sheekey jirteen odayaasha ka sheekey mogto waxyaabay keenaan cajiiba tiimkan waxay sheegaan wax cajiib ah oo war wanaag badan laba nina waxa weyaan safar ahayd ama tuuga ha noqdeen ama kuwa caadi ha noqdeen kadibna wan ayay qasheen nin baa marka dabc uu ka galay haraggi iyo maqaarki in asaga u qaato ila wuxuu lasku le mogti libka la wada cun markaas ni aan kula shawra maxaad igala shawri may gooni aan kula muxuu ahaa war labadeen may igu sheeg maya ilaa uu muxuu aha wada meelahaas u joojiyey meeshuu ka waday raqdi markaasa wuxuu ni waxaan kaa raba wax kale maahane haragga isiiyo maqaarka markaasde maxaad meesha iga soo waday oo muxuu meeshan adii keentay waxaan ka baqo yidhi inaad hadalkayga fududaysato inaad ifududaysato baan ka baqi wax kale maahayn waati waa tag waxbana aad tirahda lakiin hadda maadaama aan nin weyn oo shawriyo meel gooni aan joodi geelaba marka la lisa wataqaanaan maxaa lagu sameeyaa waa la haneediyaa oo waxaa weeyaan waa loo banneeyaa oo geed iyo waxba afka loo saara oo meel la iskugu toosiyaa hash iska socoto jid taagan ama muxuu ahaa meel caadi ah haddii aad tirado maaan doona araantida lagu rut meeshaas kudhexaysa geelayda aad u taqaan waa dadkaan geel aan aqoonin waxba naam a a naam ha ha qodobkaasaa weli a naam axsanta laba arrimood oo ku jirta su-aasha caadiga laftarkeeda isticaadada waa ku jirtaa su-aalna waa ku jirtaa labada muxuu ahaa suuradoodba way xambaarsan yihiin waaya baabu اlisticaadati mise weli baabka maanan gaarin xadidka shan kun afar boqol iyo sagaal iyo soddonaad waa xadiis صaxiixa qaala imam nas abarna qtay bn saciid qaala xadana alid bn sacd masri can yaziid bn abi xabiib can abi cimraan aslam ibn yaziid atujiibi mowlaahum wahiqa can cuqbata bn caamir اjuhani qala wuxu cuqba ataytu rasula ba nbi sal slm wa huwa isagana raakibun uu gaadi saaran yahay fawadactu yadii markaasaan gacantayda saaray calaa qadamey labadiisa gamadood ayaan saa u qabtay ama har riixa amaba faqultu waxaan idhi aqrinii i akhri suurata huud suurata huud i akhri aqrinii ama ibar suurata yuusuf suurat huud iyo suurat yuusuf ibar faqaal wuxuu yidhi lan taqra'a ma akhrisid shay shay ablaqa ka xayl dheeraan badan cinda allahi alweyne agti caza wajal min qul acuudu birabbi اlfalaq suuradaha annagaan iskaga ciyaarayno oon wax inoo haysan booskaas hee joogan ikhwani kiraam waa fursad aad weyn dhammaanteen waan xifdisanahay bifadli caza wajal xadii shan kun afar boqol iyo afartanaad waa xadii saxiixa ah. qaala imam na maxamed bin muhana anasi qala xadana yaxmed bin sacid alqataan qala xadana ismaaciil ibn abi khaalid wa hurmuz albajali weyaan mowlaahum qaala xadaana qays ibnu xaazim albajali can uqbat bin camir aljuhani can inabi sal sl nabigeen wuxuu ka wari qaala rasuulkeen wuxuu yidhi nabigeena calayhi slat slam unzila calayhi waxaa liigu soo dejiyey aayaatun aayada lam yura aan la arkin miluhuna ayagoo kale qul acuudu birabbi الflq ilى akhiri الsuurة wqul acuudu birabbi الnaas ilى akhiri الsuurة labada suuradood ilaa ay ka gabagaboobaan aayado la mid ah aayado ayna jirin ee lagu soo dejiyay ayuu nabig sal اlah alay slam xagga tacawudka iyo magangalka la magangala de waad garanaysaan nabigeena ala slat slam markii la sexray dawo kale oo loo raaday ma jiro ayagaa dawo looga dhigay saa weyaan laakiin qalbi aaminsan oo xaadir ah oo sida qur-aanka iyo iyo tufta shuruudyada waxaa ka mid a ah, oo mujarabka oo la yaqaano ikhlaaska horta waaba asaas bade ikhlaaska waa asaas waxaa ka mid a ah, aliqaan qofka alyaqiin inuu yaqiinsado udcu llah wa antum bilijaaba soo dadka qaar waxaan garanayaa akhyaarta qaarkood markay dadka qur-aanka saarayaan markay qur-aanka saarayaan qof qodax ay ku jirta ood ka bixini ood cirbad iyo wixii aad ugu bixin lahayd amaba qaliin ood soo qaadatay ma shakiya kaaga jir inaad muxuu ah intaad jeexdo inay sakiinta meesha jeexaysa oo meeshii ay u tegaysa qodaxdii ay soo bixini mshaki miyaa kaaga jira isagoo saas u aaminsan ka daran ayuu qur-aanka akrinaya hadda kahor aan inkaga sheega ragga qaarkood nin waxaan garanayaa akhyaar ah allah naxariista uu geeriyooday ayaa gabar eh, uu marti u ahaa oyna qaraabo yihiin ayaa meesha xibinta laga tarmo meesha ay ku taalo ayaa buro intaa laga ugu soo baxday buro ad weyn wadaadkana marka marti uu yahayo aqal horri yaro ay leedahay ayuu degan yahay istaal waxbuu u imaaday waa mandheero meesha waa sagaashan iyo afarti marka kadibna waxaa dhacday gabadhii istaalgey maxaa laga qaban karaa meesha staal kama jiro waa taqaanaan de northern waxba kama jiraan nairobi danaaba waxba hadda lawaya nindhim loo carra soo arkin waxay dhaheen waxaan ka qaban karna haba yaraatmana wadaadkii marka nin sheekh uu ahaa arrinkaa loo sheegay wuxuu yidhi halii kara geedo geed baa loo keeni geedo yaroo lasoo dhaaday oo lasoo muxuu ahaa oo yar qori yar maalintaa qorigoo yar loo keeni wuu qabani macaawoo dhan ayuu qur-aan ku akrini alloo baryi qur-aan ku akrini wahaakada marka subaxdii la soo tuka salaad subax ayuu le gabadhaha loo geeyo sida dabki ma taqaanaa dabki dabki caadiga meesha la gubi jiri ay wuxuu le meesha sideedii ah ayadoon dab la taabsiin meesha ku gubto meesh meeshii xanuunsanaydoo muxuu aha buradi ha saar saarto warka waxaan kaga daalinayaa toddoba maalmood markuu ku waday maalin sideedaad buradii kaan lam tuqlaq abadan tagtay xaadir anaa u joogay marka qofka markuu tufa waa sidaas oo kale yani waa inuu qofka yaqiinsado markaasay wax tari laakiin isaga day isagaa fiiri waxba kama jiraan ha ku lugoyn waaya ya sheekh qur-aan iskaga daya qofka marka kansar allah naga badbaadiye waxyaaba ay ku dhacaan istaalada laga soo qusta bal qur-aan iskaga fiiriy sooma arkin la dhah quraaskaga fiiriy meeqaa qof oo indiya laga soo celiy oo jarmal laga soo celiy oo kansar kan ugu daran lagu soo celiy oo qur-aan la saaray oo caafimaad laakiin yaa saaray isagana kan la saarana muxuu yahay waktigiisana dee ma dhammaanin ku dar mot mararka qaar waa inaad eegto qofka waktigiisa duu dhamaada waxay dhihi jireen mara mawd ma reebaa marka markaas dee muxuu aha qof wati waktigiisa u dhamaaday fa idaa jaa ajalum falaa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun lidalika waxyaabaha hadda geesinimada qofka muminka gelina ma taqaanaan oo xaq hadduu u jeedo inuu sheega ku bixina ma taqaanaan waxaad ka baqdo wey maxaa waa in lagu dilo soo ma daqiiqadoo laguguma daray daqiiqadoo lagaama goyn karo abadan intaa weeyaan waaya xadiidka shan kun afar boqol iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qala imam maxamed ibn muana anasi qala xadaana yaxya ibn saciid alqaطaan qala xadaana ismaaciil ibn somaan maninkan kan ka dambe miya afar boqol iyo iyo ko iyo afartanaad waa xadii xasan saxiix qaala aimam camr ibn cali alfalas qala xadana badel ibn muxabir atamimi waa iqatu tabt waa nagu cusub sooma jeedaan waaye badel hadda korma sooma nin badel yira ma xasustaan maafish qaala xadaana shadaad ibnu saciid abu طalxa weyaan qaala xadaana saciid ibnu iyaas aljurayri weyaan qala xadana abu nadra almundir ibn malik cabdiy can jaabir bn cabdilaahi alansaari radia allahu canhu arda wa can abihi kadalika qala wuxu jaabir qaala wuxuu yidhi lii ani rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm iqra akhri ya jaabir jaabirow akhri qultu waxaan ihi wama aqra'u maxaan akhriyaa biabi aabbahay ayaan kugu furin anta adiga wa ummi hooyada ya rasul rasulka low qala wuxu iqra waxaad akhrisaa qul acuudu birabbi alfalaq wa qul acuudu birabbi innaas labada suuradood akhri weeyaan faqara'tumaa waan akhriyey faqala kadib wuxuu yidhi iqra bihima akhri walan taqra bimidlihima iyagoo kale ma akhrisidi oo tacawudka iyo allabaryada iyo dhankaas iyo sidaa weyaan marka marka nabigeena alayh slat slam nin walba oo saxaabada ka mid a ah, markuu arko wuu u sheegi soo jeedan ninkuma koobno xataa mar labaad inuu ka celiyaa laga yaaba naam baabu listicaadati magangal ilaahay laga magangala subxana wa tacaala min qalbin qalbi laa yakhshac aanan khushuucaynin qalbi khushuuc aad kusoo dhacaynin in allah laga magangala ayuu baabkan u baabiya xadiidka shan kun afar boqol iyo laba iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qala imam bn yaziid ibnu sinaan alqurashi qala xadana cbdiraman mahdi waa imamka qaal ambana sufyan athawri can abi sinaan wa diraar ibn murat alkuufiy can cabdilaahi ibn ahudayl ibn abi hudayl alcanasi can cabdilahi bn camr caas radi allahu canhuma ana nabiya nabigena sal slm kan wa nabigeena yatacawadu mid ka magangala ilaahay subxana wa tacala min arbacin afar shay inaad ilahay ka badbaadiyo muxuu ahaa ka magangalya weydiisan jiray ama alla wuxuu ka magangeli jiray afar shay kow min cilmin laa yanfac cilmi waxba aanan tarin wa min qalbin qalbi laa yaksha aanan khushuucin wa ducaain iyo allabarya laa yusmac aanan la ajiibin wa nafsin naf laa tashbac aanan dhergin war intaas qofka laga badbaadiyo maxaaba ka maqan janno inaadu gala basaa u dhiman ya ha bas waa dhergay ha cilmi aan waxba tarin ibliis iyo ka cilmi badan ay dhihi jira dadkeena ibliis inaad cilmi lain kaana ma ogi ibliis kole khibrad dheer waale shaki ma laha khibra aad u dheer oo fi lidlaal wa fi lifsaad uma yaro inaad cilmi le waxaa kugu daliila kii zakada muxuu uu ka waardiyeynayey abu hurayra radi alla an arda waad garanaysaan waa ti uu u baray cilmi yari mi ahays waana gaal waaya sadaqaka wahuwa kaduub wati nabigu yiri sal slm marka cilmi aanan waxba tarin ilaahay oo naga badbaaday subxaana wa tacaala kow tan qalbi aanan khushuucin qofkuu taagan yahay qur-aanu akhrinaya laakiin hawada socda cudurkaas waa idinmahay cudurka waa lagu baaba'ay nin walbuu haya waa dukani salaadkaa ku jirtaa qur-aankaad akhrini laakiin wixii waa un dee filinfilin waa filinfilin waa min qalbin laa yaksha ducadaas aan u baahna marka allahuma ini acuuduka min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yaksha nabigaa ilahay ka magan gali jire subxana wa tacala hadduusan jirin oo arrintaa iyadaan loo badnayn nabiga ilahay kama magan galeen cilmi badan in la yeesho oo lagu camal falin oo nafci aan lahayn oo cuquubo iyo wabaal iyo halaag qofku noqdo iyo qalbi aanan muxuua wax khushuuc lahayn nacuudu billahi min dalik allah naga badbaadiye iyo alla bari gacantu intaag maantao dhan waxbana haba yaraatee laa yanfacu maal walaa banuun ay jireen waaya iyo naf aanan dhergin laa ilaaha illa tan waxaa umayna culamo iyo caame iyo saqiir iyo kabiir iyo looma kala baxsana waa un khalaas man zaada dirhaman zaada alhawa nabigeenaa sheegay alai sla slam waxaan la yaaba jiray xaqiiqatan nin ganacsadaah oo amaba madaxa amaba ilaa hanti uu siiyey oo aad u ladan oo malaayiina malaayiin haysto oona mxua sii gabooba oo sii socda amaba xataa dhalinyaro ah ilmgabow iyo dhalinyaro kuma xir geeridii haddana aanba khayr laba qaadayn masaajidaa taagan waxba kuma darsanaayo ma dhisaayo maraakiis ma dhisaayo agoon waxba uma qabanaayo raxim iyo qaraabo diifaysano rafaadsanaayo tuuran waxba uma taabana wixii aan la jirin markaan la yaabay ayaan dib u fiiri wixii xitaa kuwa sideetanka sano gaaray oo malaayiin balaayiinla oo qabriga oo xataa soconno saas yani oo oon waxbana bixinayn oo kadibna intaan joogno dhintay waa waxyaa wadaa madaxayga ay wareeriyeen markaan wixii baaray dhowr shay ay soo baxtay kow ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacala wainahu lixubi اlkhayri la shadiid kow tan labaadna wa uxdirat اlanfusu shuxa sideedaba waaaba nafti iyo shuxig waaba isku qodban yihiinba waa isku musmaaran yihin bakhaylnimada nafta sideedaba waa isku qodban yihin sida lidalika rabbiga wuxuu le subxana wa tacala waman yuuqa shuxa nafsihi sow ma intaa waxaa ka daran qowlu nabi sal slam low ana low kaana libni aadam aadam waadin min dahab labtaqaa waadin hani haddii waadiyani ma waadiyani labtaqaa waadin ثaaliث laba waadi haddii bini aadan laba waadi waa laba tog ama laba webi oo dahab qolqula hadii la siin lahaa mid saddexaad dalban lahaa lidalia somalia nin baa lacag ilaah weydiistay jawaana loo soo riday lacag oo dahaba ah. kadibna tobanka shilood ka xamaan lahay oo ka baqayliyo rabbi xamaal iisoo dejisna kadibna nabig muxuu yidhi walan yamlau jawfahu awfaahu ila turaab markaad qabri gala markaasubuu dhargi arinkaas cayn alyaqiin wa xaq alyaqiin ayaa indhaha u saarnay waana ujeedaan hadda maanta dad dhintay dadkii hadda koronaha ba-ay oo ululsaa dadka dad ka mid a ah waxaa jiray steediye kaamila steed kaamila min huna ilaa waxaa laga yaabaa hidaaya steed la-eg oo asaga keligiis u leey ragga qaarkood oo dhintay weligiisna toban shilin isagoo khayrku bixi laha waa yarayd nasal allah asalama walcaafiya hada wallahu aclam wsal allah sl abdi rasul mustafa